bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alih wsaxbihi wslama tasliima kasiira qaala almualifu raximah اllah addarsu alkhaamisu walcishruun darsiga shan iyo labaatanaad alsanatu asaabicatu min alhijra sanada sanadii toddobaad ee hijrada iyo waxyaabihii dhacay fi sanati saabica sannadii toddobaad ee hijrada dhexdeeda xadatat waxaa dhacday ghaswatu khaybara duulaankii iyo dagaalkii lagu qaaday khaybar wa ghaswatu waadi lquraa iyo duulaankii la magac baxay waadi lquraa haddaba khaybar aynu ku ee kharaja rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu u baxay ilaa khaybara xagga iyo khaybar liqitaali sukaaniha si uu ula dagaalamo kuwii deganaa bani nadiiri ee reer banu nadiir ahaa aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa acdama muhayijin dadkii ugu weynaa amaba ugu badnaa ee ugu waaweynaa marka la ega kicinta iyo kacdoonka lilaxsaabi axsaabtii iyo gaashaanbuurtii la soo kiciyey yowma alkhandaqi maalintii ghaswat lkhandaq falamaa wasala rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu gaadhay ilaa xusuuli khaybara dhufaysyadii deegaanka khaybar rafacuu aswaatahum saxaabadu codkoodii bay kor u qaadeen bitakbiiri waadducaa iyagoo ku dhawaaqaya takbiirtii iyo duca iyo rabbi bari fa qaala lahum calayhi asalaatu wassalaam waxaa dabeeta rasuulku uu ku yidhi arbicuu naftiin calaa anfusikum nafihiinna u tula fa innakum idinku laa tadcuuna ma baryaysaan asamma mid dhagala walaa haa'iban iyo mid maqantoona innakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican alla maqal badan qariiban oo idiin dhowo idin ajiibaya uma dabeetana qataca almuslimuuna muslimiintu waxay gooyeen nakhla alyahuudi yuhuudda timirteedii waa beerihii ay lahaayeen intii waxa weeye dee ay u arkayeen inay ku dhuuman karaan ama caqabada ay ku noqon karto dagaalka waxaasaruuhum muslimiintu nimankaa waxay go-doomiyeen sittata ayaamin lix maalmood liyujbiruuhum si ay ugu khasbaan cala atasliimi inay isdhiibaan wa fi lyowmi asaabici haddaba maalintii toddobaad acta arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu u dhiibay arraayata calanka iyo hoggaaminta ciidanka caliya bna abi aalibin radia allahu canhu kaana waxa uu ahaa yashtakii mid ka cabanayey oo la xanuunsanayey wajaca caynayhi xanuun labada indhood ka hayay fatafala rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa ku tufay fiihimaa labadaa indhood fashafaahuma allahu ilaahay baa caafiyey ka an lam yakun bihimaa iyadoo aada moodday inaanu kuba sugnayn labadii indhood wa xanuun ahayd uma dabeetana xamala almuslimuuna muslimiintu waxay weerar ku ekeeyeen calaa khaybara khaybar xata iftataxuuha ilaa ay furteen oo wataraduu ay eriyeen sukaanahaa kuwii deganaa waa yuhuudiye oo wahanimuu ay soo haniimayste ka haniimaysteen minhaa khaybar xaggeeda hanaa'ima kaiira haniimooyin aad u badan min jumlatiha hanaa'imtaa ay soo heleen waxaa ka mid ahayd amaba ku jiray awaanin min nuxaasin wa fakhaar weelal ka samaysan macdanta nooca loo yaqaano nuxaasta iyo nooca loo yaqaano fakhaarka oo dheemanta labaduba ka mid a ah. fa qaala lahum rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku saxaabada wuxuu ku uhi iqsiruuhaa iska maydha weelalka watbukhuu fiihaa waxna ku karsada darsigan shan iyo labaatanaad waxa uu ku saabsan yahay ama ka warramaya sanadii toddobaad ee hijrada iyo waxyaabihii dhacay wax ka mid a ah. sanadii toddobaad ee hijrada dhacdooyinka ugu waaweyn ee dhacay waxaa ka mid a ah ghaswatu khaybar khaybar waa magaalo iyo deegaan magaalada madiine ka durugsan oo ilaasi waxa weeye afar maalin socod qiyaastii u jirta markii rasuulku uu ka soo laabtay duulaankii la magac baxay ghaswatu dii qarad oo khaybar ka hor dhacay saddex maalmood markii uu joogay buu duulaankan iyo dagaalkan iclaamiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana bishii muxaram dhexdeeda sanadii toddobaad ee hijrada rasuulku markii dagaalkaa iyo duulaankaa uu iclaamiyey baa bilaabay marka in saxaabadu ay diyaargaroobaan had iyo jeer rasuulku markuu dagaal iyo duulaan qaadayo inta badan halka uu u socday dagaalka uu ku qaadayo mooye meel kale ayuu ishaari jiray si cidda dagaalka loogu qaadayaa warka aanay u helin laba duulaan oo keliyaa rasuulku si toosa ah u carabaabay halka uu ku socdo iyo halka dagaalka lagu qaadayo oo toos uu caddeeyey waa ghaswatu khaybar iyo ghaswatu tabuk labadaba rasuulku waa caddeeyey khaybarna waa sheegay in duulaan lagu qaadayo iyada loo socdo si loo diyaar garoobo ghaswatu tabuukna rasuulku waa sheegay in tabuuk lagu qaadayo duulaanka sababtuna waxa weeye ghaswatu khaybar rasuulku bishaaradeeda ayuu hayeyba oo ilaahay baa ugu bishaareeyey inuu furan doono waa ka ilaahay tilmaamay wacadakum allahu maqaanima kaiira ta'khuduunaha waxaa ilaahay idiin ballan qaadaya haniimooyin fara badan oo aada soo qaadan doontaan waa ghaswatu khaybar marka mar haddii ballanqaadkeediina la hayo guushuna dee muslimiinta ay raaci doonto bishaaradaasi la hayaba waxbaba lama qarqarina waa lasii sheegay ghaswatu tabuukna sababta loo sheegay waxa weeye loo iclaamiyey in iyada lagu socdo lagu duulayo way fogeydoo masaafada iyo halka loo socdaa aada u dheerayd marka arri eh, si raggu dee sahayda iyo diyaar garowba diyaar garowgaba ayuu xoojiyaan ah, rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine waxa uu kaga tegay oo mas-uul uga sii ahaa sibaac bin curfuta saxaabigii lo odhan jiray si magaalada uu mas-uul uga sii noqdo usii maamulay isagu rasuulku waa dhaqaaqay ilaa uu gaadhay khaybar meel ku dhow khaybar markii uu ku dhowaaday halkaasuu degay ah, riwaayadka qaarkood iyo axaadiista qaarna waxay tilmaamayaan walow qaarkooda daciifiya rasuulku inuu saxaabada ku amrayay meel kastoy sii marayaan iyo deegaan walba inay duco ku dhex maraan ducadaasoo ay ka mid ahayd allaahuma raba samaawaati wamaa adlalna waraba alardiina wamaa aqlalna waraba shayaaiini wamaa adlalna waraba ariyaaxi wamaa aadayna fainaa nas'aluka khayra hadihi اlqarya wa khayra maa fiiha wanacuudu bika min shariha wa shari ahliha wa shari maa fiiha aqdimuu bismi اllah waxaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxaabada uu ku yihi ducada akhrista oo ducadoo macnaheedu yahay dee sharkeeda ilahay in laga magan gelayo khayrkeedana in la weydiisanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam khaybar markii uu gaadhay marka laga warramayo juqraafi ahaan khaybar iyo qaabka deegaankeedu ahaa meeshan waxaa degan niman yahuuda oo sidaa mu'alifkuba inoo tilmaamay waa yahuudu bani nadiir waa niman aad u dhib badanoo ka qayb qaatay duulaankii iyo isgaashaanbuuraysigii ghaswat alaxsaab markaa si sharkooda loo damiyo maadaama meeshu ay noqotay meel halaq mareena ayaa rasuulku duulaanka uu ku qaaday khaybar markii uu gaadhay waxa uu arkay khaybar oo gebigeedaba dhufaysay lagu wareejiyey khaybar laba daamood bay ka koobnayd labadaa daamood qaybi waxay lahayd oo ku wareegsanaa waxa weeye shan dhufays qaybta kalena saddex dhufays baa waxa weeye difaac u ahaa ka magaalada markii la isu geeyo sideed dhufays ama qalcadood baa waxa weeye ay u sameeyeen iyagoo intaa ka baqanaya duulaan iyo dagaal lagu soo qaado waayo yuhuuddu ummadda ilaahay dadka ugu furaysa weeye xilli kastay nool yihiinna dil iyo dagaalo bay ka baqdaan iyo waxyeelo loo geysto waxaa kalooy sameeyeen in dhufaysyada laftooda dhufays walba xataa gacamadii biyaha biyaha ay cabbi lahaayeen ayay ku soo xidheen si halkaa haddii dagaal qabsado biyaha iyo baadkaba halkaa ay uga helaan rasuulku markii halkaa markaa uu dul degay waa khaybare eh. iyagoon war haynin baa markii waagu barya ay soo baxeen raggii beeralayda ayagoo iyagoo beerahooda kusii socda baa waxaa arkeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo ciidankiisi markaase waxay lahaayeen muxammadun walkhamiisu waa muxamed iyo ciidankiisii qaybaha kala duwan ka koobnaa markaasay dib u noqdeen oo khaybar dib u galeen magaaladii arrintaasi markaa markii ay dee warka heleen waxay bilaabeen dhufaysyadii inay galaan marka ila waa la dul degan yaho way isarkayaane dhufaysyadana waxay aaminsan inay ku badbaadayaan markaa dhufaysyadii bay wada galeen dagaalna waa u diyaar garoobeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa u diyaar garoobay dhufaysyada in marba mid laga saaro qalcadaha ay ku jiraanee kala duwan in marba mid laga saaro waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam calanka maalintii u horreysay uu u dhiibay abuu bakrin radia allahu canhu abubakar dagaal iyo weerar buu qaaday kumuu guulaysan inuu qabsado oo uu furto cumar baa haddana loo dhiibay cumarna sidiisi lee kumuu guulaysan in khaybar uu furto ama nimankaa dhufaysyadooda waxa weeye laga saaro rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dhufayskaa koobaad nimankii laga saari kari waayey waa kii u horreeyey ciidankiina dee laba maalmood ay isku dayeen welina dee iskuweer laga hayo ayaa intii waxa weeye aanu cali bin abi aalib u dhiibin hoggaaminta ciidanka dhufaysyadan duulaanka lagu qaadayay mid kamida mida waxaa haystee nin la odhan jiray marxab marxaba waa nin kamid miduu hogaamiyeyaasha yuhuudda dagaalyahanna ah oo isu haysta inaan la loodin karayn markii uu arkay dhufayskiisii la dul degany buu banaanka u soo baxay markaasaa wuxuu yidhi waxaan u baahanay mubaaraso cid ii soo baxdaan idinka baahanay haddii aad tihiin muslimiinta isagoo weliba gabyaya oo leh qad calimat khaybaru annii marxabu shaaki silaaxi baطlu mujarabu ida alxuruubu aqbalat talahabu wuxuu leeyihi isagoo isfaaninaya qad calimat khaybaru annii marxabu khaybar way taqaanaayo marxab baa la yidhaahdaa shaaki silaax nin hubkiisu u dhammaystiran yahay baan ahay baطalun mujarabun geesi la tijaabiyeyna waan ahayo weligeyba la ima loodin waxaa u soo baxay saxaabigii lo odhan jiray caamir binu eh, alakwac oo salamatu binu lakwac adeerkii ahaa isnayntii leeg buu u sheegay oo uu u gebiyeyo wuxuu idhi qad calimat khaybaru annii caamiru shaaki silaaxi baطalun muqaamiru khaybar waa og tahay inaan caamir ahay hubkiisuna wa nin ugu dhammaystiran yahay baan ahay geesi meelaha halistaa ah isku maqiiqana waanahay marka haddaa adigu mujarab tahay adna waxaan ahay geesi aan ka baydhin meelaha laga cabsanayo labadoodii markaa dagaalkii baa dhex maray caamir saxaabigaa seeftiisu way gaabnayd dabeetana markay seefihii weydaarsadeen ayaa saxaabigaa caamir seeftiisiibaa dib ugu soo noqotay isaga markaa dhaawac culus buu isu geystay ilaa u dhintay rasuulkuna alayhi isalaatu wasalaam waa kii jannada ugu bishaareyn lahaa jannaduu gelaya waay saxaabada qaarkood ba waxay uu is isdilay markaa talo jannada ma gelaya intaa kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii meeshii ay noqotay meel aan la mari karayn ayaa maalintii toddobaad intii khaybar la joogay rawaadka qaarkoodna waxay sheegayeen maalintii tobnaad ayaa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam habeennimadii maalintaa tobnaad ama habeennimadii maalinta toddobaad la ucطiyanna araayata gadan rajula yuxibu allaha warasuulah wayuxibuhu allahu warasuuluh yaftaxu allahu calaa yadayh berri calanka iyo hoggaaminta ciidanka waxaan u dhiibi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilaahay iyo rasuulkuna ay jecel yihiin oo gacmihiisa lagu furi doono khaybar laakiin markaa laguma dhawaaqin dee magacaabida rajulanu bay ku joogtaa saxaabadu markaa aad bay isu weydiiyeen otaloor ninkaasi yuu noqon doonaa cumar bin khadaab baa wuxuu leeyihi weligay anigoon jeclaysan xil in lay magacaabo maalinta aad baan u jeclaayo rasuulkan yara ag marbarayay buu leeyo marba xoogaa bal si loo idhaha cumaro waa adiga ah hogaaminta qabo oo dee ciidanka hoggaami waagu markii uu bariyey baa lagu wada ka lahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam halkii uu deganaa ayadoo nin waliba isleeyi malaa waa adiga waxaa haddaba la isweydiinayaa ma xildoon bay ahaayeen waa su-aal la isweydiinaya xilkaa iyo hogaaminta ciidankay jeclaayeen soo maha sidaa awgeed buu nin waliba ugu hanqaltaagay haye a jazaak allahu khayr tilmaantan meeshan socoteeg rajulan yuxibu allaha warasuulah wa yuxibuhu allahu wa rasuuluh waa tilmaan cajiibadii nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilaahay iyo rasuulkuna ay jecel yihiin waa shahaado dhammaystiran iyo qirid ciddaa loo qirayo inuu isaguna ilaahay rasuulkiisa jecel yahay ilahay rasuulkuna isaga jecel yahay marka tilmaantaasaa loo ordayaye meesha xildoon may ahayn ila dagaal baaba loo socdaayaba dagaalka maxaa kaaga horreey meel dagaal lagu dagaalamayo cidina ma jeclaato laakiin tilmaantanaa loo socdaa waagu markii uu bariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau uhi ayna caliyu bnu abi aalib cali bnu abi aalib mee markaasaa waxaa la yidhi huwa yashtakii caynay indhuhu ka xanuunsanayaayo wuu jiifaaba dabeetana cid baa loo diro waa la soo kaxeeyey waa la soo hagay xoo muu arkay markii rasuulka loo keenay calayhi salaatu wasalaam ayaa dabeetana uu qur-aan ku akhriyey markiiba fay buu noqday kaan lam yakun bihi wajac inaanu xanuunba weligii ku dhicin oo kale iyadood moodo isla daqiiqadiiba markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hogaamintii ciidankuu u dhiibay waxaanuu ku yihi unfud calaa rislik xataa tanzila bisaaxatihi caliyow deganaantaadaa ku soco ilaa duleedkooda aada degayso dabeetana tawxiidka iyo ugu yeedh islaamnimada marka koobaad yacni addacwa qabla alqitaal dagaalka intaadan la gelin bal horta ugu yeedh islaamnimada u bandhig waxaa rasuulku uu raaciyey fawallaahi lian yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam hal qof inuu ilaahay sababtaada ku soo hanuuniyo calow ayaa kaaga khayr badan geela kiisa cascas oo dee markaa ahaa xoolaha kuugu qaalisan cali markaasaa waxaa weeye hoggaamintii ciidanka uu qabtay oo uu dhaqaajiyey ciidankii isagoo taladii rasuulka calayhi isalaatu wasalaamna qaatay markii uu degay markaa dhufaysida halkii ugu soo horreysay ama eh, de difaacaba ay kaga jireen yahuuddu ayaa waxa weeye markiiba waxaa soo baxay marxab mar labaad haddana wuxuu idhi yaa mubaarasay igu soo baxaya ila saxaabigii hore waa kii de waxa weeye isaga seeftiisu ay dhaawacday isaga un isdhaawacay sidaa uu dhintay dee saxaabi oo u baxayna ninkan isagaa diray intaana cali la magacaabin ama hoggaaminta ciidankaan aan loo dhiibin marka wuxuu isu haystaa inaanay cidiba loodin karayno waxa weeye uu yahay nin isku filan markaasaa intii in leeg buu haddana ku celiyey qad calimat khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi baطlun mujarabu ida alxuruubu aqbala talahabu marka dagaalku bilaabmo ee dagaalku bilaabmo nin khatara baan ahay buuri waxa u soo baxay cali binu abi aalib oo dee hogaaminta ciidankana hayay calankana sida cali laftiisu kama waxa weeye intii in la eg iyo gabaygii in la eg buu ugu jawaabay waxaanuu yidhi ana aladii samatnii ummii xaydara ka layfi haabaatin kariihi lmandara uu fiihim bisaaci kayla sandara gabay dee gabay in baa lagaga jawaabaa sooma halkan waa la ysu faanaya dagaal markay tahay tawaaduc iyo caas ma shaqeeyo may fahamti waxaa ka shaqeeya keliya waa faan iyo dee gabay iyo waa xaaladaha xataa la ogol yahay inuu qofku seeftiisa dahab ku xidhi karo oo maxaanku xoogaa dee fakri iyo faan isagoo muujinaya si cadowga sii baqdaan xidhaankan waa khatarba maca dahab baa ugu xidhan seefta halka mar kale ragga aan loo ogolayn de waaya cali wuxuu leeyahay ana aladii samatnii ummi xaydara waxaan ahay ninka hooyadii ugu magac dartay xaydara waa ismun min asmaa'i alsad yani libaax bay hooyadii igu magac dartay buuri kalaythi haabaatin kariihi lmandara libaaxa kaymaha joogoo kale ayaan ahay oo eegmadiisaba laga baqdo in laysoo eegaaba laga baqdaaba uufiihim bisaaci kayla sandara wuxuu leeyihi nimankaa dagaalka igula jira iyo cid waloo iga hor timaadoo cadowaba waxaan ugu miisaa markay dagaal tahay kayla sandara waxa uu sand kayla sandara waa waxa uu ahaa saac ama weel aada u weyno la yidhaahdo islaan ka deganayd baa dadka wax ugu miisi jirta oo galaamada kale ka weyn marka macnuhu waxa weeye inta ay gaadhsiiyaan laba laabkeed baan gaadhsiinaya iyo in ka badan cali ninkii markiiba qudhuu ka jiro waa diray ninkii isfaaninayay ee loo taag la'aa sidaasaana waxa weye dagaalkii uu ku bilaabmay waxyaabaha dhacay waxaa ka ah intii dagaalkaasi socday nin baa waxay muslimiintu arkeen hadduu muslimiinta ka mid ah oo aada u dagaalamaya geesinimo inaba aan la arag muujiyey oo saxaabadu ay la yaabeen markaas waxay idhahdeen walla ninkan waa nin cajiiba way faaniyeen markaasaa rasuulku wuxu uhi huwa min ahli naar naartuu gelayaaba haddaba waa min almuslimiina galo ciidanka muslimiintu la socdaa markiiba saxaabadu waxay u kuur galeen bal ninka kasta u dagaalamaya jihaadka ku jira ee haddana rasuulku uhi huwa min ahli nnaar maxaa khaldan marka way u kuur galeen way daba galeen ninkii wuxuu aada u dagaalamaba dhaawac baa soo gaadhay markii dambe dhaawacii buu xanuunkiisa u adkaysan kari waayo waran buu la soo baxo isaga isgeliyey oo iska dhameeyeyba naftiisii buu dilaytay markaasay rasuulka u yimaadeen calayhi isalaatu wasalaam iyagoo leh rasuulka ilaahay oo hadalkaagii ilaahay waa rumeeyey ninkiina qisadaa iyo arrintaasaa ku dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankaa iyo duulaankaa uu waxa weye dee ku qaaday cali hoggaaminayo ama loo dhiibay dee calanka iyo hoggaaminta ciidanka marba dhufays baa laga saarayay marba dhufays baa laga saarayay ilaa markii dambe kii u dambeeyey lagu soo ururay iyagina ay isugu tageen kii u dambeeyey markaasaa codsi bay soo direen ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka codsanayaan heshiis in ay la galaan markaa sidii dee quraysh oo kale iyagu heshiisyama qoranayaan hadda awoodda maba hayaan laakiin sidii ay ku badbaadi lahaayeen bay rabaan waayo rasuulku dhufayskaa ugu dambeeyey markii la isla marayay wuxuu go-aansaday in loo rakibo waxa loo yaqaano alminjaniiq min janiqu wuxuu ahaa madaafiicdii goobta xilligan isticmaali jiray marka xilli dee meel loo taag waayo in baa loo rakibi jiray oo waxaa la isticmaali jiray dhagax ka dhagaxa waxaa lagu tuuraya geedi iyo wax la ysku xidhay baa deetana lagu tuuraya meel fog buu kuridaya dhagax weyn marka in lagu garaaco lagu dumiyo ba meesha ayaa rasuulku ku hamiya alayh isalaatu wasalaam laakiin heshiiskaasa waxa weeye ay soo bandhigeen qodobada ay codsadeen waxaa ka mid ahayd amaba waxa weye dee lagu heshiiyey kow bal horta in la badbaadiyo dee inta hadhay aan la laynin waa codsiga koowaad ay keeneen qodobka labaad carruurtooda in loo daayo aan laga kaxaysan oo aan addoommo laga dhigan qodobka saddexaad in ay carruurtooda la baxaan oo magaalada iyo khaybarba ay kala baxaan iyo in wax alla wixii hanti ah ay wareejiyaan oo hantidaa gebigeedaba rasuulka calayhi isalaatu wasalaam mid hanti guurtaa iyo midba guurtaa intaba inay wareejiyaan qodobada rasuulku waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam markii haddaba ay sii baxayeen baa waxa hal codsi baanu wadana hanaga saari khaybar meelaanu qabanaba garan mayne aanu joogno dhulka idinkaa le haddaad tihiin muslimiinta annaguna aanu deganaanno dhulkana aanu ka shaqayno midhaha soo go-ana kala badh aanu muslimiinta ku wareejino marka rasuulku markuu xaaladda qiimeeyey iyo dee in khaybar aanay cidi u joogin uga shaqaysa beeraha nimanka lagala wareegay arrintaa waa ka aqbalay in khaybar ay iska deganaadaan beerahana ka shaqeeyaan iyagu ma laha shaqaalay ka yihiin ille waa lagala wareegay in midhaha soo go-ana kala badh iyaguna waxay qaataanoo dee ku noolaadaan kala badh barhka kalena muslimiinta ay u diraan oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam ay u soo diraan taasaa rasuulku ka aqbalay calayhi isalaatu wasalaam khaybarna dee in muddo abay deganaayeen laakiin niman aada u liita weeyo aan ballamaha iyo heshiisyada ku fiicnaynoo intaasoo ballan burinood bay ku dhaceen mar cidda muslimiinta u tagta ay shirqoolaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam laftiisay ka bilaabeen intii aanu kaba imaninba waa kuwii dee hilibka ugu daray maxay sunta soo ma waa fii khaswati khaybar oo gabadh baa waxay weydiisay dadka muxamed hilibka halkuu ugu jeceli waxaa lagu yihi garabka neef bay markiiba soo qashay garabkiibay soo hagaajisay way soo habaysay sunna way ku soo dartay markaasay rasuulka alayh isalaatu wasalaam u keentay markii rasuulka loo keenay ee uu tiigsaday ama uu afka geliyey intaanu weli liqin baa hilibkiiba hadlay oo uu ka warbixiyey inuu sumaysan yahay uu tufay rasuulku alayh isalaatu wasalaam in yaroo gaadhay mooyaane suntaasi khatarta ay lahayd iyo intaa yar rasuulka ku baxsatay ee uu liqay dhibaatada ay u geysatay rasuulku waa ku dhintay markii dambe alayh salaatu wasalaam waa kii caaisha ku lahaa caaishaay suntii khaybar berigii aan ku cunay laygu sumeeyey ayaa saamaynteedii maanta halbowlaha ay jirtay buu rasulku yhi alayh islat wasalaam taanu dhimanayaana waa taa marka halkay ka soo bilaabeen dee waa rasuulkay ka bilaabeen alayh isalaatu wasalaam waanay deganaayeen iyagoo degan baanu rasuulku ka dhintay alayhi isalaatu wasalaam cumar binu khadaab baa markaa ka saaray oo ka dariiriyey khaybar waayo sharkoodii baa sii batay dee iyo culayskii ay ku hayeen muslimiinta marka khaybar sidaasaa waxa weeye ay kaga huleeleen oo ahayd meelihii ugu dambeysay ee ay ka tegeen marka laga hadlayo dhulkaa waxa weeye dee maanta loo yaqaano jasiirat lcarab ilaa haddana way ku hamiyaan inay ku soo noqdaan oo dhulkan filistiin ee ay si walba u gelayaan intaasun kuga joogaan hamigoodu waxa weeye in maka iyo madiine ay qabsadaan ay la wareegaan iyo wixii ku hareeraysanba waata ka dhaadhacsana laba qoliba maka iyo madiina way ku hamiyaan waa yuhuudda iyo shiicada nimanka la labada qoliba taargid bay u yihiin maka iyo madiine la wareega waayo labaduba muslimiinta cadow bay ku yihi yuhuudda cadaawadoodu way cadda laakiin shiicada in badan oo muslimiinta ka mid abayay ah ka qarsoontay amaba qaarkood u haystaa niman wanaagsan oo fiican oo dhiig iyo dheecaanba leh oo aada u fiican ba u haystaa wadaadada qaarkood oo barakeeyana waynu aragnaayo dadka u sharaxaya inay wanaagsan yihiin oo inale waa muslimiin oo waa walaaladeen oo waa caynkan oo micyaarka ugu weyn ee wataana waa maxay wuxuu ku leeyay bal filastiin siduu u caawinayo eg halka muslimiintii kale ay iska aamusan yihiin yuhuudda sow maad arag siduu u galo oo shiicadu ay u gasho oo waayo ciddii caawisa ama haddii qof muslima la caawiyo hadduu xataa gaal caawiyoba muslim buu ku noqonayaa caawimada lafteeda miisaanka shareecadu hadduu kaa qaldamo wada dhuxuleed marto markaad diinta ka hadlayso waa mushkilad oo dariiqa saxdaa ah ka baydho marka waxaynu arkayna iyadoo qaar leeyihiin yuhuud shiicadu waa walaaladeen walaaladeen maaha laa diin baynaan wadaagin walaa dhaqan baynaan wadaagin walaa cibaadaynaan wadaagin ma ninka ku tasbiixsanaya abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo xabsa nacdashooda ayaynu isku diin noqon karnaa ma ninka aaminsan caaisha inay zina ku dhacday oo ay zinaysatay aayaadka beri yeelayana beeniyey baynu odhan karnaa isku diin baynu waxay aaminsan yihiin inay tukadaan salaada abubakar iyo cumar ay ku nacdalayaan salaadaya salaat lacn allaahuma alcan shaykhay qurayshin wa bintayhima abi bakrin wa cumara waa ducadooda ka waran waxay leedaha waxaad nacdashaa labadii oday ee quraysh waa labadee abubakar iyo cumar iyo labadii habloodii ay dhaleen oo labaduba ka mid ahaa min ummahaati lmu'miniin waa xabse iyo caaisha radia allahu canhuma kaasu ku leeyahy amaa layna leeyahy waa walaaladeen waa niman wanaagsan oo fiican micyaarkuna iyo miisaanku dee qof uu ka khaldamay ama aan shiica waxay yihiin garanay ayuunbaa taa odhan kara ama iska dhantaraya dee qofkuna haddii uu is yidhaahdo un khaalif tucraf waxay culimmadu ka hadlaan baadu sida kale uga hadal cagsiga mushkiladeeday leedahay waxaan waxaanaad ogaataa dadyowga nimankaa barakaynaya ee inoo boonbooninaya inoo xayeysiinaya waxay u badan yihiin dadkan tasawufka iyo suufinimadu ay madax martay ee aqoon darrada ay u raacday suufinimo labadaas hadday isu kaa raacaan qardajeexa iyo wadadhuxuleedta aynu sheegnay baad baraysa meel lagu sooba qaban kari maayo waayo aqoonna ma jirto qofkiina tasawuf baa u weheliya oo waa suufigaa meel walba dhex qaadaya ee aan ku salaynayn hadalkiisa iyo masaa'il diiniya markuu ka hadlayo aan ku salaynayn adile iyo nusuus iyo aqwaal culimo ee ku salaynaya sida isaga ay la noqoto iyo sida uu isagu jecelya amaba uu doonayo sida awgeed shiicadu niman maanta la laynoo xayeysiiyo oo la idhaha way fiican yihiin ma aha laakiin in badan oo suufiyada ka midii way iskala dhacsan yihin waayo meelo badan bay iska soo galaanoo way isku dhow yihiin qaraabannimo xagga muctaqadkaabaa ka dhaxaysa meelaha qaarkood iyo muctaqadaadka qaarkood taasaa keenaysa markaa inuu u arko wax iska caadiba inay yihiin bal uu u arko kuwa kale sunnada iyo adilada ku toosan ee isagu wahaabiyada uugu yeedho buu aaminsan yahay shiicadaba inay ka fog yihiin gaalaa buu ka aaminsan yahay de kuwana wuxuu ku leeyay waa walaaladiina waa muslimiin wahaabiyaduna waa gaaluu ku odhanaya ama ugu yaraan waa mubtadicuu ku odhanaya markuu la saayiro weeyey ee xoogaa dhiskoon u sameeya laakiin hadduu doono u gaalaysiinaya waxaana keenaya colaadda iyo cadaawadda intaa la eg ee dadka ahlubidac ah oo suufiyadu ugu horreeyaan ay yidhaahdaan wahaabiya caynkan iyo sidan horta wahaabiye iyagu waxa u yaqaanaan cidooda muctaqadka saxda ah dee ku baaqaysa ile koox wahaabiya la yidhaha anagu garan mayno iyo cid aasaasay toone iyo meel lagu aasaasay toona garan mayno iyagaa sheegi halka iyagaa dee laga rabaa halka keeneen magacaa iyo ciddale iyo cidda madaxda iyo cidda madaxweyne ku-xigeenka iyo dastuurkaay leeyihiin iyo kooxdaas iyagaa laga raba inay keenaan oo inaguma ogin laakiin iyagu waa istilaax ay leeyihiin oo cid waloo muctaqadkeedu sax yahay oo kitaabka iyo sunnada ku toosan bay wahaabi u yaqaanaan waxaana laf dhun gashay ku noqotay ee culimada muctaqadka saxda ah ku baaqaysa meherado badanoo nimankan suufiyad ilahayd bay kiciyeen may fahamte waa cadho ka kacday iyo ciil ka kacay albaabo badan oo lasoo xidhay oo ay ugu horrayso dee waxyaabihii dadka lagu haysanayey faanka ahaade iyo siyaaradii dadka laga urursanayay wixii baan jirin xabaalihii la booqanayey ayay dadku fahmeen marka meherado badani markay soo kaceen oo dadka laga shaqaysan jiro ziyaare iyo wax lamida kaga qaadan jireen tiibaa waxay keentay ciil iyo cadha halkaa ka bilaabantay inuu kama ma wahaabigaha waa gaal ama waa mubtadic ama waa diin diinlaawe maraykan buu la shaqeeya ingiriis buu la shaqaystaa wax dee uu iska odhanaya un qofkuna dee afkiisa waxa ka soo baxaya isagiiyo allihii laakiin wax loo dhaafayo hadda de ilaahay subxana wa tacaala dulmiga uu qof muslima ka gelayo waa loo qabanayaa dee qof muslima markaa tidhahdo waa basaas ama waa maraykan ama waa caynkan ama waa caynkan ama waa mubtadic ama waa gaalba waa lagaa qorayaa i galo weligaaba ku raaxaysa kelmadda ku celcelinteeda waxaa kaloo xusid mudan oo ay aad iyo uga laalaadaan shaykhulislaam ibnu taymiya haddaro kaleoo ka horreeyey oo muctaqadkoodan faasidka ah kutubtooda ku bayaamiyey baa jira oo weliba shaaficiyada u badan dee dee kutubu sunna bal dib ugu noqon culimada qortay oo wada shaaficiyo badankooda waxay ka hadlayaan waa muctaqadkii saxda ahaa laakiin shaykhul islaam ibnu taymiya lagama soo gaadho nimankaa maray yidhaahdaan cali binu abi aalib uu islaamnimadiisa ishkaal geliyay oo wax maalmahan socday oo yihi cali binu abi aalib talow islaamnimadiisa sax miyay ahayd ninka waxaa soo qoraya shareeca aqoon uma leh gabaygu ku takhasus dee gabaygiisa iyo heesaa inuu ku ekaada u dhaanta yaa adoo gabayaa ma heesaa markaad dib ugu soo noqoto shareecata shareecadan falanqaynaya iyana waa mushkilad waxaan leenahay gabaygaagi iskaga joogo culimada waxbaa ha ka sheegin xataa haddaad qofka hadalkiisa soo naqlinayso oo aad haysato hadalka isagoo dhammaystiran soo qaado marjicana si fiican u sheega islam ibnu taymiya wuxuu ka hadlaya markuu masaladan imika la wadwado kitaabkiisa minhaaju sunnati nabawiya wuxuu kaga waramaya raafidada iyo shubahaadkooda ay ku fureen cumar bin khadaab iyo abu abubakar khilaafadoodii iyo cuhmaanba waxay abu abubakar iyo cumar iyo cuhmaan midna umay qalmaynin inay dadka hoggaamiyaan ay khilaafada qabtaan intaa muxuu sheegi waayey isla hadalka laftiisa weeyaan iyo kitaabka haluu ka soo qaatay markaasaa wuxuu islaam keenayaa yani waxay sababta ku sababeynayaan raafidadu markay diidayaan oo ay leeyihin cali bin abi aalib mooye inta kale saddexdii kale dhammaantood asnaam bay soo caabudeen oo islaamka ka hor dee gaalay ahay isagu laakiin isagoo yaroo aan qaan gaadhin baabuhe islaamnimada soo gala markaasaa dabeetana wuxuu keenayaa mas'ala fiqihi oo fuqahadu ka hadleen oo ah hal yasixu islaamu sabiy waa de wuxuu uga dhigayaa garo oo yacni inuu xujo uga dhiga amaba uu kaga jawaabo marmarsiyahan ay keeneena ah cuhmaan iyo abu bakar iyo cumarba asnaan bay caabudeenoo uma qalmaan ummaddii inay hogaamiyeen ay khilaafo qabtaan laakiin cali isagu maya oo isagoo yarba abuuda islaamnimada waxa weeye soo gala masaladaasaa markaa si jaanibiya wuxuu sheekhu uga hadlaya horta ilmaha yar ee sabigeen weli qaangaadhin islaamnimadiisa culimadu maxay ka yidhaahdeen ila waa marfuuculqalami hadduu soo islaamo taasuu deetana madaahibta ay kaga hadleen culimadu ayuu sheegay laakiin cali binu abi aalib baa waxa weeye islaamnimadiisa ishkaal ku jirtaa ku jira oo uu weerarayo markaa islaam cali binu abi talib kitaabka kuma jirta dii marka laba midu weeyaan ama kitaabkaan u fahamsanayna waa loo soo intaa yar baa loo sheego deetana soomaaliya buu inoogu soo bedelay ama alla kacabsigii baa maqan iyo cadaaladdii hadalkana haddii in yaroo dhaxown aad ka qaadato qaybtiisii hore iyo qaybtiisa dambana aad ka tagto hadalkii wada socday isfasirayey dee intaa yareed gaarka ula baxday saa doontaad ka yeelan karta adigii allaha wey hadaan iminka qaata fa weylu lilmusallin ka war basba ama waxba raacin waayo aladiina hum can salaatihim saahuun haddaan ka reebo fa weylu lilmusalliin keliya maxay tilmaamaysaa dadkii tukanayabaa hoogiyaha laagu sugnaaday soo maaha laakiin waa ku weedey aladiina hum can salaatihim hadal cid kale leedahay markaad soo qaadanayso si loo fahmo adna aada u fahamto hadalku halku ka bilaabmaya halku ku dhammaanay dee soo wada qaado markaad weliba axkaam ku salaynaysaad ciddaa ku eedaynayso dee ilaahay ka cabso hadalka intiisa horiyo intiisa dambi mawduucu siduu yahay u soo qaad markaa shaykhu lislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah waa bani aadamu yukhti wa yusiib ma lihin de waa macsuum waa ka gayrihi min alculamaa khaladno waa ka dhici karaa wanaagna waa ka iman karaa labadaba laakiin dee in si gaara loo calaamadsado iyadoo weliba waxa lagu haystay ee lagu eedeynaya uu beri ka yahay ayaan sax ahayn ogsorowo shaykhulislaam cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo wariciisa waxaa uga markhaati kacay marka laga reebo ardaydiisi iyo dadkii wanaaggiisa yaqaanay xataa kuwii ay isradin jireen ee xataa kutubta ka qoray baa uga markhaati kacay ee isaga xilligiisii noolaa iyo qaar ka dambeeyeyba marka waxaynu odhan lahayn dadkaasi war culimada haddaad xataa haysataan oo deediin khalad bay galeen bal hadalka aad ku haysato oo dhammaystiran soo qaado dadku ha kula akhristaan halka uu ka bilaabmayo halka uu ku dhammaanayo waayo soo guurinta hadalku ammaanu kaaga baahan yahy laakiin in yar intaan kaa soo goosto inaan intaas sidaan doono aan ka yeelo oo masaa'il iyo axkaam shareeca aan ku saleeyo waxay sheegaysaa cadaalad darro waxay sheegaysaa aqoon xumo waxay sheegaysaa qofkaasi alla kacabsi gudhu ka maqay marka nimankaa waynu ku dheeraadnay nimankaa la yidhaahdo suufiyadu ashaacirada waxaan leeyahy niman la yidhaahdo shiicada buunbuuninteeda waa ka kow waa shiicada aaminsan muctaqadaadkeeda markaad u fiirsato qur-aanka xataa inay wax ka maqan yihiin aayaad dhan baa maqan bay ku leeyihin qaarkood waxay aaminsan yihinba qur-aanka saddex meelood oo labaa maqan in yaroo haafa inoo joogta weliba wax laga bedbedelay bay leeyihin laft intan xataa ayna dhex taalla ayaan hagaagsanayn bay aaminsan yihin oo wax laga bedelo o lagu ciyaaray baa iyagu saasay aaminsan yihin marka cidda arrimaha dadka u sheegaysa waa cid aan shiica waxba ka garanayn ama garanaysa laakiin ay tahay uun tajaahuliyo inay indhaha iska tuurayaan marka shiica ayaan waxba dadka loo xayaysiin khayrna ma soo sidaan wanaagna agtooda ma yaallo waxaa kaloo arkayay nin sheekho horena uga hadlay malaha ismu dhegaysanbe horuu uga hadlayoo hadhuudhuhu ku daray nimanka shiicada la ydhaha yacni inaynu kala durugsannay kala fognahay buu caddeeyey waa fiidiyooyo hore dhowaan buu haddana ka hadlayo waa muslimiin waa walaaladeen waxbaynu saxaynaa waxbaynu toosinaynaa kanaynu samayna ismama dhegaysanba talu miyuu ilaabay wixii hore laga dubay de mise hayna waan ka noqday tii hore khalad bay ahayd shiicadaan kaga hadla haddaad isba maqli weydo oo marka waxa weeye de marba xaaladda taagan inaad ka hadasho wixii aad hore uga tirina aadan ba amaadan xusuusayn waa mushkilad xilligan la joogana qofku wuu isfadeexadeeya hadduu kala hadlo waayo kaagii hor baa la soo saaraya kan dambana waa la soo saaraya shalay iyo maanta hebel hebel <laughs> soo ma hebel hebel shalay iyo maanta video baa lagaa samaynaya marka wuxuu markuu diin kaa yahayna wuu toosan markuu hawo kaa yahayna isburintaasaa bilaabmaysa oo waxaad shalay ka lahayd iyo waxaad maanta ka leeday baa kala duwanaanay ilaa hawuu ku salaysan yahay dee saad jeceshay marbe marka khulaasadu waxa weeye yahuudi iyo shiica labaduba dhammaan meelaha xarameynku ugu mudan yihiin waxay u iyo dam leeyihiin say ula wareegi lahaayeen ee ay u qabsan lahaayeen yuhuudduna waxay ku sheeganayaanay leeyihin de waa dhul aanu deganaan jirnayba madiini waa magaaladaydii shiicaduna waxay ku sheeganayaan in leeyihin waxaanunay dee waxaanu u nusraynaynaa aalu beyti nabiyi sala allahu alayh wasalam baanu u gargaarayna marka awooddoodii iyo sharaftoodii baan soo celinayna waxaanay taasi dhammaystirmaysaa bay leeyihin marka maka iyo madiina aanu la wareegno aanu qabsanno markaasay dhammaystirmaysaa markaasaa deetana mahdigii soo baxayaayo hawluhu isku duba dhacayaano waa ka marka shiicu khayr ma laha weligood bay islaamka kula sheegtaa ana ka daran gaalka gaalnimadiisu caddi waayo islaamnimu kuugu soo gabanaya diin buu kuugu soo gabanaya ehm, sidaa awgeed inay yihiin niman hadalladoodu taagtaagan yihiin oo yuhuudda caynka kuso cooka ma jiraan ilkaabees hoos bay ka xiidsay maqli jirta way isku xidhan yihin weligoodba dusha ha inoo muujiyaan inay isku yaro kacsan yihiin waa isla yagii oo xidhiirkoodu iyo waxaan aad arkaysa ee dusha sare le xidhiirkoodaan fiicnayn iyo way hadalla cadcad yihiin iyo maraykankay iska cagay iska celiyay maraykanka weligoodba lama soo sheegin oo lama soo helin shiico muslimiin u gargaartay oo ama dhul la soo qabsatay ama gaalo la jebisay lamaba hayada weligoodba cagtay qaban jireen muslimiinta taasaa dhaqan u ahayd inay maraykanka ishayaan iyo inay yuhuudda ishayaana dee waa masaalix caadiya isku hayaan de waa dantooda dii madan islaam bay ka talinaya maraykanka iyo ruushkuba soo isma haystaan iyo maraykanka iyo shiinaha iyo waxaa la odhanaya alla ilahi maraykankii ku kacsan shiinuhu waa muslim yani adda miisaankii baa lumsan dee hadday maraykan haystaan iyo hadday shiina is haystaanba danahood iyo masaalixdooda isku hayaan dana islaam iyo muslimiin iyo diin midna maaha sida awgeed yaanu kaa khaldamin miisaanku waxay u gargaareen filastiin waxay ugu gargaareen maxay sameeyeen nimankaa muqaawamada samaynaya ee shacabkee la laynaya iyagaa wixii ay samayn karaan dee iska samaysta inta awooda xataa hadday hub u keenaan ma ku wanaagsanaan miya oo ku fiicnaanaya soo ma ogid waddamada qaarkood inay yuhuudda maxkamad soo istaajiyeen dhowaan waddanka loo yaqaano south africa almaxkama aljinaa'iya dawliya maxkamaddan dembiyada dagaalka way ka dacweeyeen yuhuudda waa la soo istaajiyey man idhaahnaa south africana way islaamtay dee marka ile filistiin bay u gargaartay min idhaa marka miisaankii baa isku walaaqmay markaa hadduu miisaanku kaa khaldamana waxaa kugu badanaya marba gebidhaclaynta inaad marba mid ku sheegto muslim ama muslim ba ahayn idan yuhuuddu khayr ma laha hamigooduna waa ka wen yahay filistiin oo waxay rabaan inay dhul carbeedba qabsadaan ay la wareegaan shiicaduna sidaas la eg weeye marka culimaduna hore uga hadleen shiicada iyo warkooda laakiin maalmahan boonboonintooda inagu soo noqotay laba arrimood baana inagu soo celiyey madaxweynahoodii dhintay iyo dagaalka filistiin labadaasaa hadalhayntii lagu soo celiyey ile shiica waxay tahy horaba loo yaqaanay waxaanay isku dayaan meel walba inay soo galaan kuwa ay ka soo dhex hadlayaan waxba lama aha berri ka maalin inuu isagoo shiica aynala hadlo maanta waa laga dhex hadlaya laakiin berri ka maalin isagoo iska shiicaynu arna waxba kuna waayo marka horaba tasawufka iyo iyo tashayucaan aada u kala durugsanayn marka marka qaarkood bay isku darsadaanba muctaqadaadka qaarkood meelaha qaar bay iska soo galaan sidaa awgeed ayay tahay in dadku ka taxadaraan waxaa badan ee la akrinaya faraha badan ile shayga markii lagugu celceliyo xaq buu u ekaadaa moogta ama wax saxa buu u ekaada ku celcelintaasi yaalay kahodi si kastoo loo ammaaniyo si kastoo loo loo sheeg sheego waa iyagii yeelkood shiica iyo sunnina meel ma wada gala sow ma ogid waddanka eeraan la yidhaahdo ee shiicadu dee ay waddanka qure dee ay sida rasmiga u joogto weeyaan uma ogola dadka suniyiintaee ku dhex nool yacni waxba uma ogola cadaadiska ay ku hayaan marka la eego waddamada gaalada muslimiinta ku dhex nooli cadaadiskaasoo kale ma qabaan dhibta ay sunnada ku hayaan iyo suniyiinta iyo dadka sunniga sunnigaadi si walba waa u galaan marka ma aha niman la odhan karo waa walaaladii walaalana ma nihin isku cibaado ma nihin xataa isku salaad ma somo salaadaha on kala duwan salaadeediiy salaadoodii teenu way bal janaasadii maalinta way ku tukanayen u fiirsan ninkan ka dhinta wax kale ay akriyayin ba aynaan garanaynba fiidio waa dib u meel walba uu ku jiraaye wax kalaa la akrinaya aynaan garanaynba yaa takbi allahu akbartu baad ka yara garanaysa inta kale waa wax kale arabi kale ducooyin kale waxaan aan sharciguba sheegin baa la akrinaya marka waxaad garanaysaa kutubtooda usuusha uwana dib u akhri waayo haddaad kutubtooda aragto waxaa ka buuxa ilee marka ummad iyo koox muctaqadaadkeeda la rabay in la ogaado waxaa dib loogu noqdaa kutubtooda asalka u ah iminka haddaad rabto caqiidatu ahli sunnati waljamaaca dee kutubtii culimadii waaweyn ad qoreen baad dib ugu noqonaysa iyadaa deetana iyadoo qodobaysan ka akhrisanaysa shiicadana bal waxa lagaba sheegaya halkaa inaga dhigo kutubta ay raggoodii hoggaanka diimeed u ahaa qoreen ayaa muctaqadkoodu ka buuxaa kaasaana dhab ah welig weligoodba afkaa ku macanaysta ka runtahay waa ka kitaabka ugu qoran ee caaisha ay ku nacdanayaan ee xataa ay soo gaadhsiiyeen waxyiga iyo qur-aanka kariimkaa nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam laguma wadin ba oo haddaa xaggee lagu wadi cali baa lagu waday marka hore malakul jibriil baa khaldamay oo dhaxdan wax ka kale bedelay oo dabeetana rasuulkunbuu ku leexiyey qorshihiiba uu bedelay lakiin qorshuhu muxuu abay leey cali bay arrintii u socotay nebinimaduna isaga u socotay nimanka noocaasa yaan laynoo xayeysiin ka waxaa xayeysiinayana ama waanu garanay ama uu garanayaae iska indhatiraya laakiin de waxa weeye xaqiiqadu waa xaqiiqadii waay waynu ku dheeraanay halkaas aynu ka gudubno rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dee suntaa la siiyey buu sheegay inay sababta tahay ile waa waa bas une laakiin sababta dee marka wakti dheer baa ka soo wareegay marka haddana dee sababta waa kan xadiidka ku tilmaamay caaishana ay warinayso inuu rasuulku ku yidhi caaishaay suntii berigii baa i saamaysay marka waa suntu sababta waa sunta wey ayuu dhintay rasulka alai slatu slam waa yahay fi sanati saabicati sanadii toddobaad xadaat waxaa dhacday gaswatu khaybar wa gaswatu waadi lqura kharaja rasuulu sala allahu alayh waslam rasuulku wuxuu u baxay ilaa khaybara xaggaa iyo khaybar liqitaali sukaaniha bani nadiir si ula dagaalamo nimankii deganaa oo reer banu nadiira waa yahuudiya alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa acdama muhayijin raggii ugu waaweynaa ee kiciyey lilaxzaabi ciidankii isa soo gaashaan buuraystay falamaa wasala rasuulu sala الله عليه waslam ilaa xusuuni khaybara rasuulku markii uu gaadhay dhufaysyadii khaybar rafacuu aswaatahum waxay saxaabadu kor ugu qaadeen codka biاltakbiiri wاdducaa takbiir iyo duco faqaala lahum calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku waxa uu ku yidhi arbicuu calىa anfusikum nafihiinna u tudha fainakum idinku laa tadcuuna baryi maysaan asama mid dhegala walaa qaa'iman iyo mid inakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican alla wax walba maqli og qariiban oo idin dhowo idin ajiibaya uma dabeetana qataca almuslimuuna muslimiintu waxay gooyeen nakhla alyahuudi yahuudda timirteedii waxaasaruuhum waxay goodoomiyeen sittata ayaamin lix maalmood liyujbiruuhum si ay ugu khasbaan cala atasliimi inay isdhiibaan wa fi lyowmi asaabici maalintii haddaba toddobaad acta rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu u dhiibay araayata hogaaminta ciidanka caliya bna abi aalib ayaa calankii loo dhiibay wa kaana wuxuu ahaa cali yashtakii mid ka cabanaya wajaca caynayhi xanuun indhaha kaga dhacay fatafala rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa ku tufay fiihimaa labadii indhood buu kaga tufay qur'aan uu ku akhriyey fashafaahuma allah ilaahay baa caafiyey kaan lam yakun bihima waxaabuu noqday iyadoo aad mooddo inaanu ku sugnayn labadaa indhood shay-un wax xanuun ahay uma dabeetana xamala lmuslimuuna muslimiintu waxay weerar ku ekeeyeen ala khaybara khaybara xata iftataxuuha ilaa ay furteen oo wataraduu ay eriyeen sukaanaha kuwii deganaa wa ghanimuu minhaa waxaanay ka qabsadeen hanaa'ima kaiiratin haniimooyin fara badan min jumlatiha haniimooyinka waxaa ka mid ahaa awaanin min nuxaasin wa fakhaarin weelal ka samaysan nuxaasta macdanta la yidhaahdo iyo macdanta fakhaarka la yidhaahdo dheemanta fa qaala lahum rasuulu sala allahu alay waslam rasuulku saxaabada wuxuu ku yidhi iqsiluuhaa iska maydha weelalka ah waطbukuu fiiha waxna ku karsada oo isticmaala as'ila ma alghazawaat alatii xadaat fi sanati saabicati min alhijra maxay yihiin duulaamadii iyo dagaaladii dhacay sanadii toddobaada hijrada limaada kharaja rasuulu sala allahu alayh wasalam ilaa khaybara rasuulku khaybar muxuu ugu buxuu ka doonay maada facala almuslimuuna muslimiintu maxay sameeyeen xiinamaa wasaluu markii ay gaadheen ilaa xusuuni khaybar dhufaysadii khaybar maadaa facaluu maxay sameeyeen bacda dalika intaa kadib hal acطa rasuulu sal اllahu alayh wasalam hal acطa rasuulu sala اllahu alayh wasalam araaya rasuulku calankii cid kale ma u dhiibay maadaa xasala bacda dalika calankii markii cali loo dhiibay maxaa dhacay addarsu الsaadisu wاlcishruun darsiga lix iyo labaatanaad fatxu fadaka wa sulxu taymaaa wa gaswatu waadi اlqura darsigan waxa uu ku saabsan yahay dhacdooyin dhacay sannaddii toddobaad khaybar kadib waa fatxu fadak furashadii la furtay meesha loo yaqaana fadak oo aan magaalada madiine sidaa uga fogay wa sulxu taymaa iyo furashadii la furtay meesha loo yaqaano taymaa waa meel yacni ku dhow markaa shaam loo sii socdo deegaan la sii mari jiray weeyo dhinaca shaam xiga marka xijaaj laga sii baxayo wa ghaswatu waadi lquraa iyo duulaankii la magac baxay waadi lquraa markaa sulxigu tayma yani waa heshiiskii taymo ka dhacay iyo furashadii fadak iyo duulaanka bacda fatxi khaybara khaybar furashadeedii kadib alaba rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku waxa uu ka dalbay oo ku amray min yahuudi fadak meesha fadak loo yaqaano yahuuddii deganayd wuxuu ku amray aطaacata inay isdhiibaanoo ay hoos yimaadaan muslimiinta fa saalaxuuhu rasuulka waxay kula heshiiyeen nimankaasi calaa xaqni dimaa'ihim dhiiggooda in la badbaadiyo wa tarki amwaalihim xoolahoodana ay faraha ka qaadaanoo muslimiinta ku wareejiyaan walamaa samica markii ay maqleen yahuudu taymaa tayma meesha loo yaqaano yahuuddii deganayd markii ay maqleenay ka war heleen maa xalla wixii ku habsaday biyahuudi khaybara yahuuddii khaybar deganayd saalaxu rasuula sala allahu alay wasalam rasuulkay la heshiiyeen waxaanay kula heshiiyeen calaa dafci ljizya inay jizye bixiyaan oo wa makathuu fii bilaadihim deegaankoodana ay ku nagaadaan aaminiina iyagoo aamin ah wadaca rasuulu sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo rasuulku uu ugu baaqay yahuuda alquraa yahuuddii deganayd waadi lquraa ila aaca inay isdhiibaan fa abow way diideen wa qaataluu almuslimiina muslimiintii bay dagaal kala hor yimaadeen faqaatalahum lmuslimuuna muslimiintuna waa la dagaalameen wahanimuu minhum waxayna ka haniimaysteen kaiiran xoolo fara badan uma taraka rasuulu sala allahu alay wasalam kadibna rasuulku wuxuu u daayey alarda dhulka liahlihaa dadkii deganaa yasracuunahaa si ay u beeraan bishatri maa yukhrijuuna minha iyagoo bixinaya kalabadh wixii ka soo baxa kalabadhna iyagoo qaadanaya wakadalika sidaasaa sanaca uu rasuulku ku sameeyey biardi khaybara khaybarna saasoo kale u ka yeelay faamina almuslimuuna muslimiintu waxay ka nabad galeen intaa kadib shara alyahuud yuhuudda sharkeedii ile waa taa laga adkaaday la muquuniye warajacuu ila almadiinati magaaladii madiina ayay muslimiintu ku laabteen mu'ayadiina iyagoo la xoojiyey oo dee xoog yeeshay xooggoodii kordhay daafiriina oo guulaystay markaa saddexdan meelood saddexda meeloodba waxaa degan nimankaa yuhuudda ah waa tuulooyin yarar oo aan waxa weeye dee eriyadaa khaybar aan aada uga durugsanayn marka markii uu khaybar ka soo laabtay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam yuhuuddii fadeg deganayd laftooda baaq buu u diray inay isdhiibaan haddii kana la dagaalami doono way isdhiibeen heshiis bay qaateen in iyaga la badbaadiyo xoolahoodana waxa weeye iyo hantidoodana ay wareejiyaan waxaa kaloo intaa in leeg iyaguna ogolaaday yuhuuddii deganayd meesha loo yaqaano taymaa oo dee waxay arkeen waxaa ku dhacay reer khaybar waxayse intaan in leeg baa idinkan idinku habsan doontee intaana idinku dhicin ka gaadha waadil qura meesha loo yaqaano yuhuuddii deganayd baa iyaguna markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amar ku siiyey inay isdhiibaan oo muslimiinta hoos yimaadaan xoogaa way is adkeeyeenoo dagaal baabay muslimiinta kala hor yimaadeen rasuulkuna waa la dagaalamay ilaa laga adkaaday kadibna heshiiskii ay ku khasbanaadeen iyo inay dee waxa dhulkii ka shaqeeyaanoo midhihii kala badh ay bixiyaan bacda fatxi khaybara khaybar furashadeedii dabadeed alaba rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku waxa uu ka codsaday min yahuudi fadaka yahuuddii deganayd fadeg aaacatayn isdhiibaan fasaalaxuuhu waxay rasuulka kula heshiiyeen calaa xaqni dimaa'ihim in dhiigooda la badbaadiyo oo aan la laynin wa tarki amwaalihim xoolahoodana ay wareejiyaan walamaa samica yahuudu taymaa yahuuddii taymo deganeed markii ay maqleen maa xalla waxa ku habsaday ee ku dhacay biyahuudi khaybara yahuuddii khaybar deganeed saalaxu rasuula sala allahu alay wasalam rasuulkii bay heshiis la galayna waxay kula heshiiyeen calaa dafci ljizya jizye inay bixiyaan wamakatuu fii bilaadihim aaminiina deegaankoodii baana de ku nagaadeen iyagoo aamino mar hadday jizye ogolaadeen dee waa la badbaadiyey wa dacaa sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo rasuulku ugu baaqay yahuuda alquraa waadi lquraa yahuuddii deganayd ila aaca iyaguna dee inay waxa weeye isdhiibaan oo muslimiinta hoos yimaadaan iyo dowladda islaamiga fa abow way diideen wa qaataluu lmuslimiina muslimiintiina waa la dagaalameen oo dagaal bay kala hor yimaadeen faqaatalahum almuslimuuna muslimiintii baa la dagaalamay wa hanimuu waxaanay ka qabsadeen muslimiintu minhum nimanka xaggooda kaiiran hanimo fara badan uma taraka rasuulu sala allahu alayhi wasalam kadibna dhulkii iyo uma taraka rasuulu sala allahu alayh wasalam alarda rasuulku arladii iyo dhulkii wuxuu u daayey liahlihaa dadkii deganaa yasracuunahaa si ay u beeraan bishatri maa yukhrijuuna minha iyagoo bixinaya kala barhka midhaha soo go-a wa kadalika sidaasaa sanaca rasuulku uu ka yeelay biardi khaybara khaybar fa amina almuslimuuna muslimiintu waxay ka nabadgaleen intaa kadib shara alyahuudi yahuudda shirkoodii waayo xarumihii iyo meelihii ay wax ka soo abaabulayeen mid walba halkeedaa lagu soo xidhay oo lagu soo afjaray warajacuu ila lmadiinati magaaladii madiina ayay ku soo laabteen mu iyagoo la xoojiyey daafiriin oo guuleystay as'ila maada faala rasuulu sala allahu aleyh wasalam bacda khaybara rasuulku khaybar dabadeed muxuu sameeyey maada facala yahuudu tayma yahuudii tayma deganeed maxay sameeyeen bacda an samicat maa xalla biyahuudi khaybara kadib markii ay maqleen waxaa ku dhacay yahuuddii khaybar ee ku habsaday maada facala rasuulu sala allahu alay waslam bacda dalik intaa kadib rasuulku muxuu hal qaatalahum almuslimuuna muslimiintu miyay la dagaalameen kayfa asbaxa almuslimuuna bacda dalik markii nimankaa yuhuuddaa warkoodii lasoo afjaray muslimiinta xaalkoodu muxuu noqday sidee buu noqday wailahunaa naktafii wsala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi waslama tasliima